ku jireen oo jimcahi khamiisan kala jeeda iyo inti kale oo waxaa weeyaan casharka inuu socdaay ahayd todoba cashar baa marka sidaa ku baaqatay laakiin insha allah tabaaraka wa tacaala waxaan ilaahay ka baryeynaa waxa noo harsan waa toban iyo laba cashar ama toban iyo saddex cashar meelaha weeyaan in si sahal ah oo fudud rabbiga subxaana wa tacala towfiiqi lah uu nooga dhameeyo ikhlaasna lah kitaabu lqada ayaan kusoo jirnay aadaab اlqudaat cafwan kitaabu aadaabi اlqudaat dadka qudaadda ah aadaabta laga raba ayaan kusoo jirnay baabka caw aan geli doono baabka saddex iy tobanaad baabu اlxukmi biالظaahir baabu اlxukmi xugun lagu xukumo ayuu baabkan u baab yahay biالظaahiri sida muuqato qofka markuu qaado yahay ama uu dad kala saari wuxuu ku xukumayaa sida muuqato oo banaanka taallo naxnu naxkum bidawaahir wallahu yatawalaa asaraa'ir marka xukunka qaadiga dembigiisa wuxuu meesha ugu baxayaa oo dimadiisa ay beri ku noqonaysaa sida u muuqato oo qaraa'inta iyo adilada iyo shuhuudda iyo hadalka ragga ay hadleen labada qola sida ugu muuqato markuu dhuuxa ood aad ugu baaraandego ilaahayna ugu baqa subxaanahu wa tacaala sida u muuqato ayuu wax ku xukumaya intaas ayaa isaga korkiisa ah wixii qalbiga ku sugan iyo xaqiiqada amarka isaga uma taallo isaga uma taallo weeyaan qofka marka hadduu qaadiga xukuma shay baatil ah isagoo ka duuli shuhuuddii markhaatida u muuqatay iyo labadii qof xujadii ay bannaanka soo dhigteen iyo qaraa u muuqatay markuu isku ururiyey iyo dhuuxitaan arrinta uu si fiican ugu dhuuxay u baarandegay sida dhabta ahayd si aan ahayn hadduu xukuma sida daahirka u muuqatay u xukuma isaga dembi kuma lahan laakiin waxaa dembiile ku noqoni qofkii waxaasoo beenna iyo waxaasoo barqaati ah iyo waxaasoo qaraaina soo uruursaday si aad ugu si aad u goosta xaqii qofka walaalkii ahaa dembiilaha marka qofkaasu noqonaya lidaalika waa tii aan soo marnay nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu arinta iyada ah uu sheegay qofkaas in naar loo goyna waana noo imaan doontaa insha allahu tabarak watacala qayb kaloo ka mid ah marka qaadiga xukunkiisa ood waxukuma laa yuxarimu xalaalan walaa yuxillu xaraman shay xaraanka ah oo xaqa muslimka walaalka qaadiya ii xukumay ma ku banaynayso xaaraanay ka tay shay kuu banaanaa ood adiga aan lahaydna qaadiya iga xukumay xaaraankaagama noqonaysa uma xadgudbi kartid laakiin xoolahaadii on laga haysta weyaan xoolahaadii on laga haysta weyaan aakhira qofka isaga kuma badbaadayo qofka isaga kuma badbaadayo laakiin waxay goynaysaa alkhusuuma fi dunya adduunyadan doodii dhici lahayd isbaabiinta dhici lahayd dulmigii muxuu ahaa muuqday oo dhici lahaa taasun buu daminaya dabkii dabdamis dabdamis weyaan xukunka qaadiga laakiin ma ahan mid qofkaan u banayni sidaa weyaan waaya xadiidka شhan kun afar boqol iyo koobaad waa xadiid صaxiixa qaala اimaam النasي alي mt abarna cmr بn cali falas wa iqaة xaafiظ qaala xadaثna yaحya بn سacيid الqaطaan qaala xadaثna هisham بn curwa qaala xadaثanii abi abi wa cur bn زubayr can زaynab binti abi slm الmakhzumiya rabiibat rasuuli الlahi sal اله عlي slm gabadhaa saxaabiyadda ah can umi slma umi muminiin waa hindi weeyaane radia الlahu canha ardaaha ana rasul rasulka al sal slm qaala rasuulkan wuxuu yidhi inakum adinka takhtasimuuna waad ii soo dood tegaysaan ilaya aniga oo dood iyo muran adinkoo isku haysta ayaad ii imaanaysaan wainamaa in kale ma ahane wa inamaa in kale ma ahane ana aniga basharun bashar ayaanahay qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay bashar ayaan weeyaan laakiin bashar ka fadli badan basharka kale waa afdal bashar waa intuu ilaahay bashar uumay kan ugu fadliga badan waa nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka hadalkan wuxuu diidayaa qolyaha qaarkood oo yidhaahdo nabigeenna nuur baa laga abuuray oo khilqadiisa nuur bay ahayd maya inamaa in kalema ana aniga basharun bashar baan ahay qul inamaa ana basharun milukum weeyaan khalqiga laba shay unbaa laga khalqay iin iyo naar baa laga khalqay wax saddexaad ma jiraan tiin waxaa laga khalqay banu aadam oo abuna aadam iyo min asalka khilqada waxay ahayd tiin iyo dhooba min salsaal noqotiya iyo yani maraaxish ay martay ayuu qur-aanka aad ugu warramay qaybta labaadna waxaa weeyaan waa min naar waa jinka waa tii muxuu ahaa uu ku murmaayey ibliis alaciin rabbiyow dhoobaad ka untay anna waxaad iga abuurtay ood untay dabbaad iga abuurtay marka intaa marka wax dheeriga waxa weeyaan soo soo raacaan labada jinniga iyo insiga marka laga tago malaaigtaa soo raacay nacam malaaigta waa kaas marka malaaigta iyaga baabkooda waa baab kale baabka isaga weeyaan marka laakiin jinni iyo insi ayaa wax ka laga uumay maya nabigeena laga uumay nuur maya nuur waa yahay nabigeena sal slam maxaa yeelay waa iftiin waa diyaa oo kitaab nuur nuurah la imaaday oo isaga laftirkiisa waxaa weeyaan iimaan buu la imaaday waxyi nuura ah la imaaday nacam laakiin abuurkiisa waa bashar aabba iyo hooya isu galmooday oo ilaahay sida u khalqay ayuu dhexdooda ka uunmay ood ilaahay ka abuuray subxana wa tacaala bini aadan marka meel cidla ka abuurmay maya sidaa weeyaan Eh, allaahuma abuna aadam oo laga abuuray tiin iyo nabi ciise oo laga abuuray aabbala-aan oo hooyo laha oo ruuxu minhu oo ilahay ku tilmaamay subxaana tacaala iyo nabigeenna iyo basharka kale oo dhanba oo aabbihi hooyo laga abuuray sidaa weeyaan waaya inakum adinka takhtasimuuna ilaya waad iisoo muran tagtaan oo doodo ayaad ila imaadaan adinkoo doodsan wa inamaa in kale maan ana aniga basharun bashar ayaan nahay walacala waxaa laga yaabaa ay casa bacdukum barkiin walacala bacdakum barkiin alxan inuu ka aftahansan yahay bixujatihi fasaaxadiisa min bacdi marka kale ee faman qofkii qadaytu aan u xukuma lahu isaga min xaqi akhiihi walaalkii xaqiisa ay khasmihi weeyaan qofka isaga la murmaayo xitaa wuxuu noqon karaa qof aan muslim ahayn shayan waxaan u xukumo falaa yahudu yuusan qaadanin yuusan qaadanin fainamaa in kalamaan aqacuhu waan u goynayaa bihi ay bisababi isaga sababtii iyo murankiisa aw biqada bisabab اqada qadaha sababtii ayaan u goynayaa qicatan cafwan aan ku noqdo fainamaa in kalamaan aqac waan goynaa hu xaqaas bihi isaga murankiisa sababtii aw biاlqadaai qada ayaan u goynayaa miqicatan gobol oo min naar u goynaya murankiisaan tirada badna ee qajacdiisi darteed ayaan waxaa weeyaan ugu goynaya gobol naar ah ee haba yaraatay isagoo ma banaana yuusan qaadan ayuu nabigen le sala allahu calayhi waali wasalam baabu xukmi xaakimi qofka xaakimka xukunkiisa ayuu baabkan u baab yahay bicilmihi aqoontiisi laba nin baa ku imaaday xoolaa isku haystaan aadna waxaad ogsoon tahay oo xaqiiqo ah in xoolaha laisku haysto hebel ley waaba taqaanaaba markuu dhacayaa taqaana markuu xadayaa taqaana xaaladii ad socota ad ogsoonta toos u taqaana aday markhaatimatid laakin waxaa tahay qaadi inaad xukunto ma banaanta mise ma banaano masalada halkaa way imaamka markuu halkan soo deliishaday waxaa weeyaan xadiidkan usoo deliishaday noo imaan doon insha allah tabarak wa tacala masaladan masale khilaafi aho culamada waxay yidhahdaan qofka qaadiga ah ma wadiiqadii caadigahayd oo inuu markhaatiya keeno oo markhaatiya u dalbado oo waxaa weeyaan sidii caadigeed u maro ayaa laazim ku ah mise haddii uu ogsoon yahi labada qof qofka muxuu ah xaqa aan kiise ahayn dalbana wuu ka xukumi karaa waa masale khilaafi ah laakiin imaamka sida muuqato inuu xukumi karo ayuu rajaxayaa siduu baabaysna waa sida ayada weyaan waaya baabu xukmi xaakimi qofka xaakimka xukunkiis bicilmi aqoontiisa iyo ogaalkiis uu ku xukmay uu baabkan u xadiidka shan kun afar boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai xalati laqbana cimraan bin bakaar ibn raashid qaala xaddatana cali bnu cayaash qaala xaddatana shucayb ibn abi xamza qaala xaddatani abu zinaad wa abdiramaan ibnu cabdilahi ibnu abu zinaad wa cabdillahi ibnu dakwaan axsanta mima xadatahu cabdiraxmaan acraj cabdiraxmaan hurmus weeyaan mima dakara uu sheegay anahu isaga samic inuu ka maqlay abaa hurayra radi alla anu arda xadiis waa ka waran bi isaga can rasul rasuulka la ka sheegay sal slm qaa rasuulkeen wuxuu yidhi wuxuu ka waramayaa qiso dhex martay nebi daawuud iyo dad la kala saaray kadibna nabi sulaymaan calayhi salaam wa calaa abihi daawuud dhex martay daawuudna uu si uxukumay calayhi salaam sulaymaanna uu xukumay calayhi salaam imaamkan wuxuu deliishanayaa xukunka dambe uu sulaymaan xukumay xukmu ana xukmahu kaana bicilmihi saas iyada ayaa muxuu ahaa uu daliishanayaa walcilmu cind allah waa yahay qaala wuxu yih rasul kan sal slm baynamaa goor imra'ataan laba haween ah la jirkooda ay yihiin ibnaahuma labadii ay dhaleen laba dumar oo laba canug dhaleen watay xilli ay joogeen ayaa ja waxay diyey ayaa timid fadahaba wuxuu la tagay marka bibni ixdaahuma midood canugeeda ayuu la tagay labada canug mid ka mid ayuu la tagay faqaalat waxay tihi haadihi tanayto lisaaxibatihaa saaxibteed waxay ku tihi tii canugeeda lala tagay oo kale ama tii kaleba inamaa in kale man dahab wuxuu la tagay yeygi bibnika canugaadi wa qaalat tii kale waxay tihi inamaa dahaba bibnika canugaadi ayuu la tagay waa la murmay fataxakamata ilaa daawuud nebi daawuud ay u xukunka calayhi salaam faqadaa bihi wuxuu ukumay canugii lilkubra tii weyneed isaga marka wuxuu eegay qof yari qof weyn inta badan qofka weyn inuu run sheegaa dhankaasu ka eegaa laga yaaba wallahu aclam tii weyneed ayuu xukumay ama hadalkeeda ayaa muxuu ahaa xujadeeda ayaa la xoogeysatay ayaa la xoog badnaatayn kala jeeda faqadaa bihi lkubra fakharajata ilaa sulaymaan ibna daawuud xukunkii markaa dhacay kadib ay nabi daawuud eh, nabi sulaymaan ay u baxeen fa ahbarata waxay u sheegeen arrinka dhacay oo sidii aad u xukumay daawuud calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi marka nabi sulaymaan ituni ikeena bisikiini sikiin ikeena ashuquu baynahuma aanu kala jeexo laba gabdhood soo iskuma haystaa canugi dhexdan ka jaraya adigana qaybtan aan ku siinaya kaba soo qad ama qaybta dama ama bartamahan ka jariyo muxuu ahaa gabal adna gabal aan ku siin saasaan u kala saari muxuu ahaa iigu yeera midi ikeena faqaalat asuqra ti yareeda waxay tidhi laa tafcal ha yeelin yarxamuka allah allah ku naxariista huwa canuga ibnuha islaantan weyn ayaa muxuu ahaa ee iskale eesaha yeelin faqadaa wuxuu xukum bihi isaga marka nabi sulaymaan lisuqra tii yareed ayuu xukumay ujeeda marka meesha uu eegay xaggay noqotay meesha uu eegay waxay noqotay cilmigii cilmigeed ayuu wax ku xukumay cilmigiisa ayuu wax ku xukumayoo waxaa weeyaan haweeney ama qof dumar ah ama hooya insaca tacbiir hooya inay canugeeda tiraahdaa noo kala jar qof kale ay tirahda maka dhe maya aley marka ukunka kaas ayuu ku xukumay qaala abu hurayra wuxuu yidhi radi allah an arda wallaahi allaan ku dhaartay oo raawiga xadiidka maa samictu ma aanan maqlin bisikiini sikiin wax la yihahdo weligey ma maqlin qatu weligey ilaa yowma idin maalinta ayada ka hore sikiin in toori loola jeedo weligey muxuuha maalinta ka hor maan maqlin oo sikiin loo yaqaan ma kunaa maana naquulu ku yihahda ilaa almudya mudye ayaan dhehi jirnay midi anagso midi midhan sakiin waaba taqana waa la midi ayaan dhehi jirnay mudya ayaan dhehi jirnay wixii ka horey xadiidka nabiga inoo sheegay alayh salat slam abu hurayra dee daw daws waa dawsi moogta marka waxaa laga yaabaa eh, lahjadii reer qureysheed inay saas ahayd ayaa laga yaaba allahu aclam baabka han iyo tobanaad baabu sicati waasicnimo ilaakimi qofka xaakimka ah fii an yaquula inuu yihahdo lishay shayga aladii shaykaasoo laa yafcalu uusan falaynin afcalu waan samaynaa liyastabiina alaqu aqa si uu cadaado liyastabiina aqa liyastabiina alxaqu labadoo dhib maraan maxaa idiin qora sheekh alxaqa sooma liyastabiina inuu cadaado alxaqa xaqa inuu cadaado liystabiina alxaqu cadayst isaga axsanta baa xaqi marka faacil u labadaba dhib ma lahan mafcuul iyo faacil baa la dhigi karaa oo marka haddii liyastabiina alxaqa ay noqoto waxaa weeyaan qaadigii iyo marka noqoni soo sidaa maha nacam soo sidaa maha waaya marka ninka qaadiga oo xaakimka ah in waxaa weeyaan mararka qaar wax uusan falaynin waa fala uu yihahdo saasaan yeeli muhiimadiisa ka dhab maahan laakiin wuxuu rabaa inuu muxuu ahaa bawdka shabi wixii ku jiraa ka soo bixinay dhahan yacni inaad muxuu aha meeshii wuxuu rabaa inuu wixii qarsoonaa bannaanka keeno wuxuu u daliishan doonaa nafsal nafsal muxuu ahaa xadiid ayuu daliishan doonaa xadiidka shan kun afar boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas bna slayman qala xadaثna shucayb bn leyth بن sacd weyn qala xadثna leyث بن sacd الmصrي can iبn cajlan wa mحamedi can abi zinaad wa cbdالlah بن dakwani can اlأcrج wa cbdiرحman بn hurmus can abi hurayra cbdiرحman skdowsi radي الله anu arضa waxaa weeyaan waa rawayaة الإسlاam can rasuli lah sl slm ana rasuulkeena qaala wuxuu yidhi kharajat imraataan laba haween ah ayaa soo baxeen macahumaa la jirkood u yasabiyaan laba canug oo lahumaa ayaga ay leeyihiin yaryar facada dibu dhurwey ayaa kusoo yey ayaa kusoo booday calaa axdaahuma midood faahada walada canugeeda ayuu qaatay faasbaxta way waabariiseen takhtasimaani iyagoo muxuu ahaa u doodtagayaan fi sabiyi canugi takhtasimaani iyagoo ku murmayaan fi sabiyi canugi albaaqi ee soo horay ilaa daawuuda calayhi salaam nabi daawuud faqadaa bihi xukumay kubra tii weyneed oo minhumaa ka mid a famarata cala sulaymaana nabi sulaymaan ayay soo mareen calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi kayfa amrukuma xaaladiinasay tahay faqasataa calayhi arrinkay u sheegeen faqala wuxuu yidhi ituni bisakiini sakiini keena ashuqu lulaama canugii waan kala jeex baynahuma dhexdooda inuu kala jeexy dadkii ku yii war toori ila soo orda waan u kala jari ayagamaba la hadlin dad kale ula hadlay toori ii keena waan u kala jari faqaalat suqra waxay tihi atashuquhu miyaad kala jeexaysa qaala wuxuu nacma faqalat waxay tii laa taqfal hayeeni xadii minhu xadii nasiibkayga qaybtayda oo minhum canuga xaggii kaadi lahaa iyada iskala qaybtayda ani aan qaadan lahaa nuski ayada si qaala wuxuu yidhi huwa canuga ibnuku waa canugaadi faqada bihi wuu xukumay laha ayada yuu xukumay marka qaadiga marka muxuu sameeyey hadal ayuu ku hadlay ama ficlan sameyna uu yihi mana rabin inuu sameey wuxuu rabay inuu xaqiiqa ku gaaro sooma canugii aan kala jari ma jari rabin mana banaaneen inuu kala jaro mana banaaneen marka inuu naftaa gooyo ma banaaneen laakiin wuxuu rabay inuu wax qarsoon soo saaro oo raxmaddii hooyanimo uu halkaa ka soo saaro raxmadii hooyanimotii weynma arkayn in la kala jara cunugi waxay rabtay sida muuqato wallahu aclam haddii cunugeedii uu tagay canulaan ay ku dhacdo iyadii tan inay canulaan ku dhacdo waa saasaa suuragal sooma waxaa weeyaan xaasidnimo in ayada laga yaabo wallaahu aclam baabu naqdi alxaakimi qofka xaakimka inuu buriyo maa xugun yaxkumu bihi uu xukumo hayruhu hayrkii miman duul huwa isagaba miluhu isagoo kale ah aw ajalu baabu naqd اxaakimi qofka xaakimi burin u buriye maa xugun yaxkumu xukun bihi isaga ayruhu ayrkiisa miman huwa isaga miman duul huwa isagaba miluhu isagoo kale aw ajalu minhu ama ka weyn nin xaakima soo ma arki marka maxkamad ay wax mid kale muxuu ahaa xaakim kale buriyo arrinta ayada inay bannaan tahay oo qaadi inta wax xukumo kadibna markuu xukumo xukunka isaga qaadi kale uu burin karo qaadigaasoo qofka asaga xukumi la mid a amaba xataa qofka xukuma xukunka orarida uu kan kale ka weynye ood ka mansilo sarreeya inay dhici karto ayuu imaamku daliishana waa qisadii laftarkeedii iyo xadiidka laftarkiisii aan soo marnay xadiid shan kun afar boqol ile nabi daawuud iyo nabi sulaymaan yaa weyn nabinimo waxaa ku horeeyey daauud sidoo kalena labada waa laba nabi waana abi maxdaal xukunkiisi uu buriyey sidoo kale waxaa ka horeeyey qisadii waxaa ka horeysay ina hada akii lahu tiscu wa tiscuuna naja mise waxaa sulayman wahay kalaftarkiisa sulayman waa nacam ko xadiidka shan kun afar boqol iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas abarna almuqira ibn cabdiraxmaan qala xadadana miskiin ibn bukayr qala xadadana shucayb ibn abi xamza can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra can الnabiy salى اllahu alayh ali waslm wradia اllahu can abi hurayra وcan saxaabati rasul lah sal slm وcan jamiic الruwaat fi hada اkitaab wa fi jamiici kutub الsunة qaala wuxuu rasulkan sal slm kharajat imraataani laba dumar ah ayaa baxeen macahumaa la jirkood uu yahay waladaahuma labadooda ay dhaleen faakhada di'bu yey ayaa mxuu axadahumaa labada canug midood qaadatay midkood qaadatay fakhtasama fakhtasama waxay u muran tageen fi lwaladi canugii iyo dhalitaankii iyo lahaashadii ilaa daawuudda ay u doo tageen annabiya ee nabiga ah calayhi salaam sal alla alay slam faqadaa wuxukun bihi canugii lkubraa tii weyneed oo minhuma iyaga ka mid ah famarat calaa sulaymaana calayhi salaam bay soo mareen faqala wuxu yhi kayfa qadaa baynakuma sicin xukumay qaalat waxay tihi qadaa bihi lkubraa tii weyneed ayuu xukumay qaala sulaymaan wuxuu yidhi aqtacuhu binisfayn laba nis ayaan u kala jari lihadihi nisfun tan nis bay leeda walihadihi nisfun tanna nis qaalat ilkubraa tii weyneed waxay tihi nacma iqtacuhu gooy waa kan fiir marka ujeedaan tii weyneed waxay la soo istaagtay kala jar noo kala jar adduunkaba ha gura ya khalaas waxay ka nogtay ay ku nogtaba haweyda faqaalat suqra waxay tihi laa taqtuc hagoyn huwa canugu waladuhaa waa canugeedii faqada bihi lilatii faqada xukm bihi canugii lilatii gabadha ayuu uxukumay abad an yaqطacahu inuu gooyo ayuu uxukumay daawuud eh, sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam marka halkan marka aabihii xukunkiisa muxuu ku sameeyey uu buriyey waana kawanya haddii marka khata iyo gafka uu caddaado oo meel lagu lalaabo ayna jirno muxuu ahaa adilo uusan ninka hora oo qaadiga ahaa oo kaa weynay ama kulamidka ahaa adilo uusan la hesho oo cadcad in waxaa wey waa rafcaanka waxaad u taqaanaan waxaa loo yaqaana rafcaanka weeyaan nacam naam a nacam ijtihaadu samey laakiin daliil buu helay caddaynuu helay adiga canug aad dhashay inaad tidhaahda noo kala jar qof kale ma dhacays ma dhacays intii la kala jari lahaa iska noolaado marka khalaas waaya baaburaddi radin la radiyo cala alxaakimi qofka xaakimka ah idaa qadaa hadduu xukumo bikayri اlxaq xaq keyrkii hadduu ku xukumo in la radiyo waa nafsal muxuu ahaa imaam النasaa marka waxaad garan kartaan halkan xadiiث inta xugun oo kala soo baxay eega inta xugun oo kala soo baxay bal fiiriya wuxuu kala soo baxay qofka xaakimka ah cilmigiisa inu wax ku xukumi karo kow wuxuu kala soo baxay qofka xaakimka ah inay u bannaanta waxyaabo aan adiga caadiga kuu bannaanayn hadal aanan adiga kuu bannaanayn markaad baaritaan wada qaadiga inuu waxaasaan yeelaya uu ku hadido ninka muxuu ahaa khasmiga ama khasmaynka uu ku hadido oo ishaysato ama uu ku dhawaaqo isagoo yeeli rabin si aad xaq uga caddaado waa qodob labaad kala soo baxay sidoo kale wuxuu kala soo baxay in eh, xukunka eh, la burin karo qof adig qaadi kalo adig kula mid ama kaawoyn xukunkiisa haddii adilacda ay kusoo baxaan la burin karo sidoo kale qaadiga haddii baail uu xukumo baailka asaga inaad qaadi kale ka dabategi karo ood burin karo labadaan su dhow yihiin xadii shan kun afar boqol iyo shanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasbna zakariya ahi laakiin midkan dambe xadiid kaloo ka soo qaatay qaala akhbarna zakariya ibnu yaxya qaala xaddaثna cabdilacla ibnu xamaad qaala xadaثna bishr ibnu sariy qaala xadaثna cabdimalik ibnu mubarak can macmar ibn rashid اlasdi xa cabdilmalik baa ii qoran ibnumaarak miya ahay cabdalla mubaarak ana qan hadduu yahay oo imaamka ahaa mansiladiis meeshaan ma noqonay martabadiis halkaan maaha cabdalla mubaarak waxaa weeyaan waa shaykhu shaykhu alimaam annasaa marka ka eg bal ka fiiriya fiiri gudaha gudaha ugal waaya xa wa anba'ana axmed ibnu cali ibnu saciid qaala xadana yaxya ibnu maciin imaamka imaam aljarx watacdiil wa w qala xadثna هiشhاm بن يوسف وcبدالرزاq بن hmام الصنعاني عن mcmر راشد الأزدي عن الزهري عن sالم بن cبدالله بن cمر عن أbيه cبدالله بن cمر بن الخطاب رضي الله عنهma ورحم الله جميع الرواة qala وu cبدالله بن cمر bacث النبي nabiga ayaa diray عalayhi الصلاaةu وaسلاaم khالد بن wلد ilى bani jadimata judaymatana waa lahaa judaymi ay u qoranta bidam اljim ugodanta jadima judayman waa la dhahaa nacam bacaa nabi nabigan uu diray khaalid ibn waliid ilaa bani jadiimata ayuu diray waa qolo reer bani jadiima la yihahdo oo degnaan jiray dhanka iyo mahille ahl yaman reer yaman meesha ay marka xajka ay ka xirtaan sax khalad waa jama khawa imaamkii ula jeeda laftarkiisi ya admli cabdillah maro ka dhig imaam ka dhig suuragal ma noqonaysa halkaan intu ka dhig halkaan miya darajada labaad de halkaan intuu jooga darajadu jooga maala markuu yidhaahdo zakariya ibn yaxya cabdillah ibn xamaad bishr ibnu sari martaba araabica inuu taga suuragal maaha laa yumkin marka sida sacda waa cabdimalik ibn mubaarak wa cabdullaahi ma aha qowla waaxida in allah can macmar xa aan ku noqono marka meeshii bacaa nabiyu nabigan wuxuu diray sal slm khaalid ibn waliid ilaa bani jadiima fadacaahum wuxuu u yeeray bani jadiima marka waxay degnaayeen dhanka marka daaif xaggeed loo baxa oo magaalada maka dhanka bariga looga baxa dhankaas degnaayeenoo waxaa weeyaan meesha ylamlam la yihahdo horeeye yaman ay ka soo xirtaan mantiqadaas reer ka degna ay ahayn bani jadiima fadacaahum ila alislaam islaamnimada ayuu ugu yeeray falam yuxsinuu ma ayna suubinin ma ay wanaajinin an yaquuluu inay yihahdaan aslamna carabkii sidii la dhihi lahay ay ka khaldameen aslamnaadii ayay islamna ma ayna dhihin laakiin aslamna ay rabaan fajacaluu waxay guda galeen yaquuluun inay yihahdaan saba'naa waan leeanay waxay ula jeedaan gaalnimadii waan ku jirn waan kasoo banay islaanimad usoo leeanay wajacala wuxuu gudagalay khaalidun qatlan wa asran wajacala wuxuu yeelaydha khaalidun khaalid amrahum ama xukmahum wuxuu ka yeelay qatlan dilitaan iyo iyo wa asran iyo inuu qafaalo qafaasho seeftuu ka asray wuxuu marka sabnaadan wa aslamna umuusan qaadanin qaal wuxuu yihi fadafaca wuxuu dhiibi marka ilaa kulli rajulin nin la arko nin la arka asirahu ninkii isaga soo qabsaday ayuu u dhiibay ood farta ka saar nin wal ninku soo qabtay ayuu yihi haye xataa idaa asbaxa markuu waa bariistay yowmuna maalintan habeenkii intaan barinay aroortii la gaaray subaxdii amara khaalid ibn waliid wuxuu faray an yaqtula inuu dilo kulu rajuli nin la arko mina anaga ka mid a asiirahu ninkuu soo qafaasho inuu qoorta ka jaro intii hore uguma kaadinin ragga xataa maxaabiista in la wada laayo qaal ibn cumar wuxuu yidhi faqultu can ibn cumar la socday oo ciidan ka mid ahaa wallahi allan ku dhartay laa aqtulu asiiri ninkaan soo qafaashay ma dilay ha ka yaabin walaa yaqtulu axadun qof oo min asxaabi ragga saaxiibaday ah oo aniga hadalkayga maqlina ma dilo asiirahu qofka soo qafash ma dilaayo anna ma dilaayo saaxibadayda qof ninkiis dilaa kuma jiro qal wuxu yhi faqadimna cala nabiy nabiga nabi sal slm fadukira waxaa loo sheegay lahu nabigeena sal slm sun fadukira waxaa loo sheegay lahu suncu khaalidin suncudaas marka waxay noqonaysaa nafaacilka wa suncu khaalidin khaalid wuxuu sameeyey ayaa loo sheegay faqaala nabiy nabiga u sl slm warafaca wuxuu kor u qaaday yadayhi laba is gacnood walaal qad rafac yaday wayaan gacmihiisa kor u qaadaya wuxuu yihi rasuulkeenna allaahuma allahyow inii anigoo nabi maxamed calayh sala slaam abrau waxaan beri ka ahy ilayka adiga beri kaaga ahy mima sanaca khaalidun khaalid wuxuu samey ilah beryaan wuxuu xukunkan khaalid u sameey iyo dadkan u halligey u baabi'iyey ilaahayw aniga beryaan ka haba yaraatay dembigeeda lima qabsanayo wuxuu sameey wax waxaa weyaan macsiyo oo dembi ah ayuu ku dhacay aniga lima qabsanayo weyaan ilaahw beri baan ka ahy dadkaas soo muslimay oo laakiin wanaajin waayey islaamnimadii inuu baabi'iyo ilah beri baa kaaga marka imam muxuu daliishana marka baabu raddi cala alxaakimi idaa qadaa bikayri xaqin qofka marka xukuma xaakimka hadduu baail xukumo waa inaad tirada baailkaa ninkaad sameeyey ani beri baan ka ahay ood banaanka la soo istaagto sidaa weeyaan qaala zakariya zakariya ibn abi zaa'ida oo ruwaadda xadiidka ka mid ah ayaa wuxuu yidhi zakariya ibn yaxya cafwan oo sheekh anasa-i ah ayaa wuxuu yidhi fii xadiidihi fadukira ayuu yidhi wa fii xadiidi bishrin bishr xadiidkiisana wuxuu ahaa faqaala wuxuu yidhi allahuma anlayow inii aniga abra'u ilayka waxaan beri kaagaay mima sanac khaalidun khaalid wuxuu samey maratayn laba jeer sidaa weyaan waa alfaadisay u kala duwanaayeen buu sheegaya baabu dikri maa yanbagii ilxaakim an yajtanibahu baabu dikri maa shay sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay ymbaii haboon ilxaakimi qofka xaakimka an yejtaniba inuu ka fogaado ninka xaakimka waxyaaba inaad ka dheeraada loo baahan yahy ayuu baabkan u baabay xadidka shan kun afar boqol iyo lixaad waa xadid saxiixa qaala aimam nas abarna qutay bn saciid qaala xadadana abu cawaana alwadax ibn cabdilahi alashkuri can cabdilmalik bn cumayr can cabdiraxmaan ibn abi bakra qala wuxu abdiman abi bakra kataba wuxuu qoray abi aabey abu bakra waa nufa ibn xarid la socdaya kataba abi aabbahay wuu qoray wa katabtu lahu waana u qoray yani asagaa qoray macnaheedu waxaa weeyaan qor bimrihi ayuu ku qoray wa katabtu lahu waan u qoray ilaa cubaydlahi bn abi bakrata ninkaas wa huwa isagana cubaydlaahigaas qaadi sijistaan meesha sijistaan loo yaqaano qaadigeed u yahay sijistaan abu daawuud asijistaani sooma ad arkin waa magaaladiisa weeyaan anlaa taxkuma inaadan xakumin bayna اnayni laba dhexdood wa anta qadbaana walaal anta qadbaan adoo caraysanaad laba kala xukumin ayuu u qoray fainii aniga maxaan kugu soo qoray arrinkaas waan ku amraya fainii aniga samictu waxaan ka maql rasul baan ka maqlay qul isagoo sal اla alay slam laa yaxkumu ma xukumo axadun qof bayna nayn laba dhexdooda wahuwa walaal huwa isaga qadbaanu uu caraysan yahay qadbaan caraysan uu yahay weyaan saas hakala ukumin ha xukumin asal ahaan waa sidaas marka marba qofka xaakimka ah dabiicadiis isagoo caadi tahay ayaa loo baahaya inu wax kala xukumo isagoon aada u baahnayn isagoon oonneen isagoo muxuu aha kaada kaadi amaba saxara ay ku taagneen isagoon xanuunsanayn isago oon caraysnayn wahaakada xaaladii isagoo caadi tahay oo fikirkiisa wax mashquulina oo la wadaaga ayna jirin inuu xukumo ayaa loo baahaya sidaa weyaan haddii xaaladaas ay qabata waa ina dib u dhigo ilaa arrimahaas ay ka eh, zuulaan waayo baabka ku xiga sagaaliy tobanaad baab ruksa ruksa ayuu baabkan u baabi xaakimi qofka xaakimka alamiin ee aaminka ah an yaxkuma inuu xukumo huwa walaal huwa qadbaanu caraysan yahay yacnii xaaladaas asalka ah mar waxaa jiraysa ayuu imaamka leeyahay uu ka soo reebaya ninka xaakimka haduu yahay qof aamina ah, oo aad iyo aad naftiisa ugu adag oo xanaaq dartiis qofkaan aan kula dullacaynin oo xanaaqaas uusan taiirinaynin aamin ah hadduu yahay in aad xukumi karo isagoo caraysan ayuu muxuu ahaa xadiidkan soo socda u daliishana imaamka cali raxmat ullah xadii shan kun afar boqol iyo toddobaad oo xadii saxiixa ah. qaala alimaam nas l yuusuf ama yunis ibn cabdilacla walxaari ibn miskiin can ibn wahb cabdilaahi qaala akhbarnii yunis ibn yaziid aleyli weeyaane waley ibn sacd almisri weeyaane an shaab maxamed shaab zuhri weeyaane أن cروة بن زbayr بن cawاaم radي الlaه عanه وعan أbيه xadث wuxuu waramay أنa cabdالlahi بن زbayr صxaabiga jlيilka radi اه anه arضa an abi kadalik xadث inuu waramay curwo waa taabici طabعا can الزubayr بن cawاam أxad اlmubشhirin bاjنة ayuu ka mid yahay radي اله anه arضa أnahu زubayr khaasama wuxuu la murmay rajula nin oo min alansaari ree ansaareeda kow waa niminkaad ogeydeeno qiimaha badnaa qad shahida badran baderna weliba xaadiray oo bilasharafkaas ilaahay uu siiyey subxaana wa tacala oo karaamadaas ilahay uu siiyey maca rasul rasulka al jirkiis sal la alay slam fii shiraaji alxarati kanaalada shiilimada ka soo dhexbaxa faraqyada yaryar iyo kanaalada yaryar oo buuraha iyo waxaa weye shiilimadowga iyo togoga yaryar biyaheeda ay ku murmeen kaana waxay ahayd labada nin yasqiyaani kuwa ku waraabsada bihi kanaalkaas oo muxuu ahaa shiila madowga ka soo dhexbaxa annakla kilaahumaa labadoodaba annakla timirta ay ku waraabsan jireen geedtimireedka ay ku beeraha ilaahayeen beera geedtimireed ah kadibna biyahaas ay mxu faraqyadaas iyo kanaaladaas keenaan oo roobka markuu da-ah ay ku waraabsan jireen beeraha fa qaala alansaariyu ninka ansaarada wuxuu yihi radi allah anu arda sarix biyaha sii da yamuru calayhi isagaa soo mareynay biyahan aad celinayso zubayrow zubayra dhanka waaad ka xigay sida muuqata dhanka biyahay ka imaanayaan ayuu ka xigay biyaha sii daa yamuru calayhi soo mareynay fa abaa calayhi wuu ka diiday yaa ka diidi zubayr baa ka diidi fa rasul ui sal slm isqiyaa zubayr zubayr marka nabiga loo xugun tagay oo loo dood tagay isqi waraabi beerta yaa zubayr zubayrow uma arsil maa ilaa jaari kadibna jiraanka siide biyaha markay kuu galaanoo mxuuaha biyaha aad yani ay beerta kuu qoydo oy biyo kuu galaan markiiba sii daa oo usii daa saaxiibka in kugu filan yani laazima inay ku wada cirka ay biyaha wada qabtaan ay kor wada markay biyaha ay maraan oo daadka meesha uu kuu gaaro walaalka usii daa isna ku waraabsadeen faqadiba alansaariyu ninkii reer ansaareed wuu xanaaqay wuxuu rabay inuu yidhahdaan uda oo ninkiiba uma qoyin beertiiba uma waraabinaysa u dayne saasuu rabay faqadiba ansaariyu ninkan ansaareed wuu xanaaqay wa qaala kadibna wuxuu yihi markuu qofka xanaaqa mogta wabaa ka soo bixi yaa rasuul rasuulka allow an kaana inuu ahaaday ibna camatika eedada wiilkeed inuu ahaaday ayaad saa u yeeshay weyaan ujeedaan hadal adag waa ujeedaan yacni waad eexatay maxaa ka keenay waa nin bila sharaf oo naftiisa nabi maxamed calayhi salaat slaam ku furanay oo ree ansaareed ah oo raggii bila sharafta lahaa ah weliba beder sii xadiray laakiin maxaa ka keenay alhadab lidalika markuu nabigeen sal slm laa taqdab laa taqdab laa taqdab wax sahlan ma ahan marka qadabka ayaa ka keenay radia allaahu canhu wa ardah wa can jamiici saxaabati rasuli lah sal slm fatalawana waxaa isbedelay oo doorsoomay wejhu rasu rasulka wajigi sal slm uma kadibna qaala wuxuu yidhi ya zubayr zubayrow asqi waraabi beerta uma xbis ilmaa kadibna biyaha celi hay meesha ku hay xataa yarjica ilaa ugu soo laabto ila aljadri ila aljidaar ilaa biyaha kanaalaha iyo muxuu ahaa meelahan kawaawada meelahan la goobogoobay ilaa ay ka buuxsamaan oo si fiican ay beerta muxuu aha ugu dharagto oy biyihii meeshii looga hasii dayni fastawfaa kadib kadib markay buuxsamaan u dawaamoogta soo ma jeedaan fastawfaa wuxuu oofiyey rasul rasul ka sal sl lizubayr zubayr wuxuu oofiyey xaqahu xaqiisa xaqaad u arrinta ayada markuu ixsaan oo faraayey inuu ixsaan iyo yani samafal sameeyo laakiin xaqiisii ayuu oofiyey haddooba ninkii khalad wax fahmay mararka qaar maogtahay marka maslaxada aad gelaysa maslaxa kusooboodka dadka ma wada qadarinayaan nin baa qof gar ku qabsani markuu gar ku qabsada adaa lagu imaani hala soo boodin war iscafi iscafi iscafi hala soo boodin dadka dad waxaa aan fahmaynaa jir dadka waa dhib ma lahaan isaan yeelo oo intaad aayurun ha dhihin mararka qaar horta sideedaba war iscafiy oo dhammaystaa fiican wasulxu khayr laakiin dad waxaa jira ilaa derbiga ay ka gaaraan waaas uusan marayn gartiisu cadday markay gartiisa ay caddaato oo inaad khaldan yahay la ogaada oo horta muxuu u garaabo uu muxuu aha afka kala taago kadibna war waxaad yeeli ninkan waad ka garashay waxaad yeeli ixsaanu samaydha haddaadan yeelin weligiis khaladkiisu muu taagnaani nin walbuu ku boodi markaas wuxuu dhihi xaqaan ku haystaa wuxuu dhihi marka waa muxuu ahaa ku qabsa ku qadimaysid oo aad shaqad ka dhiganaya marka mararka qaar markaad xaakim tahay inaadu niyad wanaagka la soo bood bas maaha oo sucigaad kusoo bood horta waa inaad ninka walba xaqiisa aad caddaado soo ma jeed marka ninkan zubayr muxuu ahaa hadduu xataa markuu xanaaqay ninkan saxaabiga ah oo ree ansaareed hadduu nabigeena dhihi laha waa xanaaqiy khalaas iska dhihi laha mar kastaasuu samayn laha laga yaaba khalad muxuu ahaa ayaa taqriiban uu ku dhici lahaa wa calaa hada alasaas sida saxda waxaa weeyaan waa in marka hore xukunka la caddeeyo markaas kadibna dadka dhanna ma aha abcan waa dadka garmaqaatayaalka iyo waxmakastada qaarkood oo weeyaan laakiin asal ahaan sulxiga waa wanaag badan yihi aad u qiimo badan yih wasulxu khayr weyaan waaya kadibna fastawfaa wuxuu oofiyey rasul sl lizubayr wuxuu oofiyey xaqa xaqiisa wa kaana waxu rasul rasulka sal slam qabla dalika arintaa ka hore ashaara mid uu ishaaray cala zubayr birayin ra'yi uu ishaaray oo samafal ah ayuu ishaaray fiihi ra'yigaas gudihiis ay ku sugnaa asacatu waasicnimo lahu isaga wali ansaari ninkii ansaareed yacni arrin iska uun maslaxo ah oo dan ay labada ugu jir lahayd ayuu ishaaray falamaa goortii axfada uu ka xanaajiyey ansaarigii rasul rasulka sal slam weliba ag wuxuu u xanaajina ma aha la socda hay aq ulaha uguma hanaajin hay mxuu ahaa ixsaan ah ayaad laazim uga dhigay isaanka laazim maaha maa calى اmuxsiniina min sabiil qofka muxsinka ah laazim wax ku ah ma jiraan isagaa samayni waa u wanaag badantah nabigana marka ninkan wuxuu tilmaamay isaan war adigana ha kuu qoyda beerto ninkan ansaariga reer ansaareedna muxuu ahaa gaarsii biyahay ahayd markuu ninka xaqiisii intuu ka gudbay xaq kale muxuu ahaa uu nabiga ka xanaajiyey wuxuu u oofiyey zubayr xaqiisii oo kaamilu siiyey oo muxuu ahaa kumi uusan ka dhineen ama taana ay ka dhineen nasaca tacbiir kow istawfa falamaa goortii axfada uu ka xanaajiyey rasul rasulka al sl slm alansaariyu ninka reer ansaareed istawfa wuxuu oofiyey lizubayr xaqahu fii sariixi اlxukmi xukunka caddaa xukunka dhabta iyo xaqiiqadii ayuu oofiyey qaala zubayr wuxuu yidhi laa axsabu uma malayna hadi اlaaya aayaddan unzilat in lagu soo dejiy ilaa fii daalika arinkaas anigii ninkaa ree ansaareen dhexmaray inay ku soo degtay moyn wax kaloo malaynaya falaa warabbika laa yuminuuna rabbiga ayaan ku dhaartay ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xaakin yeeshaan fii maa arin shajara dhexgalay baynahum dhexdooda maxaa ku xigo uma falaa warabbika laa yuminuna ata yuakimuu fii ma jara baynahum uma ym tsliima saasaan umaynaa ayuu leeyahay wa axaduhuma labada raawi oo xadiidka warisayne yaziidu calaa saaxibihi saaxibkiis ayuu muxuu ahaa ama labada ariiqna yaziid wuxuu kordhina calaa saaxibihi saaxibkiis fi lqisati habka loo wariyey qisada midna sibuu mxuuah wax yardheerya ku jiray midna wax gaaban ay ku jiray laakiin imam nasaai muxuu sameeyey kul waa isdhexgeliyey kalama reebin baabu xukmi اxaakimi fii daarihi ninka xaakimka ah isagoo gurigiis joogaad oo la yimaada oon maxkamaddii qaacadii iyo hoolkii axkamadda aanan joogin inuu xukumi karo ayuu baabkan imaamku baabaystay caleyh raxmat xadiidka shan kun afar boqol iyo sideed waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasr ramatl akhbarna abu daawuud wa sulaymaan ibnu sayf alxaraani qaala xaddatana cumaan ibn cumar qaala ambana yunis ibn yaziid alaylimi misu ah? ibn cubayd can zuhri alayli weyaan can zuhri isaga ka wariyo can cabdilaahi ibnu kacb ibni malik can abi abis kacb ibn malik alansaari waa ninkaad ogsoonaydano ka mid ahaa muxuu aha saddexda nin oo tabu ka haray calaa alaaati aladiina khulifuu ilahay u ka tababaray subxana wa tacaala kacab annahu kacab taqaadaa wuxuu xugan tagay ilaa abi xadrad annahu isaga taqaadaa wuxuu ka gudasho dalbay ka gudid dalbay taqaada wuxuu ka gudid dalbay ibnu xadrad ibnu abi xadrad ninka la yihahdo dayna dayn oo kaa ahaaday aleyh korkiisa ibnu abi xadrad ninka la yihahdo ayuu dayn ku lahaa kadibna imaado kacab maali wuuu yih war dayntayd isi dayntaan kugu lahaa isi ina lisaaxibi alaqi ina lisaaxibi alxaqi baqaalan sooma isi deentaydi fairtafacat waxaa kor noqotay aswaatuhuma codadkooda ayaa kor noqdeen oo markii waa ku keena iyo war maanay matoog baad ii malaysay waa iska taqaanaa mogta dadka marka xoolo lagu leeyahay dadka xoolaha marka lagu leeyahay muddo ay soo marto oo xoolihim ay siis su-aasha lagu badiyo markii dambe xujo kale markuu waaye muxuu samaynaa xanaaq iyo qayli ayuu maciin bada ood bida ood muxuu ahay ka dhigana garab dadka qaarkooda noocaas kow amaba kan laftirkiisaaba ku dhegiyo war xoolahayg waad iga dahaysa xoolaha allah alla sooma xoolo waad haysata eh. waxaad hore meermeerinaysaa isaga dhankan lay ka suuragal fartabcat waxaa kor noqod aswaatuma codadkoodii xataa samicahuma ilaa u ka maqla rasul rasul ka sl slm wa huwa alxaal rasuulkeena fii beyti guriis buu ku sugan yahay fakharaja iley baa uu soo baxay fakashafa wuxuu fayday sitra xujratii qolkiisa daahiis saarna ayuu saa u fayday fanaadaa wuxuu ugu dhawaaqa marka xuunka ayuu nabiga ridaa sal slm yaa kacbu kacbow qaala wuxuu labayka ku ajiiba ijaabatan bacdi ijaaba yaa rasuul rasuulka allow qala wuxuu dac min daynika kada hada dac daji min dayinka dayntaada hada intaas yani nus camal waa waa uma ila ashari nus nus ka goy nabig kuri sal sl daynta aad dalbanaysa nus tuur qaala wuxuu qad facaltu nabela waan yeelay qaala wuxu qum adna istaag faqdi haddaba ugud dhaqso ragg waxay isku haysteen iyo xaaladdii nabiga wuu darsay uu dhegaysanaysa fiican sal slam marka halkaas xugun in la rido u baahan ama sulx lagu rido ama xugun lagu ride ayaa marka ugu soo baxay kadibna xugun ayuu riday imaamku wuxuu daliishanayaa gurigaada adoo jooga inaad dad kale xukumi karto saa weyaan ama xafiiskaaga caadigaha ah oon qacad maxkamad joogin waayahay baab isticdaa isticdaa yuu baabkan u baab waa alabu intiqaam qofka haddii lagu xadgudba war kaaliyo ninkan wuu igu xadgudbay ninkan wuu idulmiye kaaliyo xaqi iga soo rida isticdaa ay alabu intiqaam min aaalim qofka aalimkaa ah in looga garsooro oo looga xaqsooro dalab la dalbo ayuu baabkan u baab yahay in adiga marka hadii lagu dulmiyo adigoo ninkan waa idulmi kaaliga qabto aad karto kan eh, muxuu ahaa adiga hadii eh, haddii lagu yimaadana oo lagu war ninkaan iga qabto haddii lagu yidhahdana ood wax qaban kartana ad qabato qaadi haddii aad tahay haddii aad awood leedahay wahaa kada ilaa dalika iyo haddii xataa aad raacyo tahay oo laakiin unsur akhaaka daaliman ow madluuman waayahay xadiidka shan kun afar boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam qaal abarna axusein ibn mansuur ibn jacfar qaala xadaana mubashir ibn cabdilahi ibn razin qaala xadaana sufyaan ibn xusein can abi bishr wa jacfar ibn yaase can cabaad ibn sharaaxiil qaala cabaad wuxuu yihi qadimtu waan imid maca cumuumati adeeraday anoo la jira almadiinata magaalada madiina ayaan imid fadahaltu waxaan galay xaa'iطan beer oo min xiaaniha beeraha magaalada madiina ka mid beero ayaa lagu yaqaan ilaa hadeertaan masjid quba markaad tagto dhanka bariga xaggiis waxaa ka xigoo dhan waa beero timir ahoo la yaabays inkastoo hadda imtixaan baa ku socda beerihii timirtayo dabaqi adduuna laga dhisana waa laaaqa markasta waa laaaqa inay u dayaanay ahayd magaalada madiina timirta iska adsaas timirta waxaa loo xaqa waxaa ka soo baxa iska yaraaday guryaha marka la dhisana de waxaa ka soo bixi aad u badan laag raadisa kole loo aqa wa ka looma aqay waayahay kow fadakaltu waxaan galay xaayidan beer oo min xiitaania beerada ka mid fafaragtu waxaan marka eh, rugay ama maraamaray min sumbulihi sabuulkiisi beer sabuul lahaan galay kadibna sabuulka ayaan maraamartay haddii aad maraamartaad tirahda maxaa dhici mirihiiya muxuu daadani oo yani mirihi aan ka gurtay wa mirihii ayaan ka gurtay gaajaa kudheg ku dhegneed malaha waana sida muuqato noo imaan doonta fa ja waxaa yimid saaxibu xaa'idi ninka beertala ayaa yimid fa akhada wuxuu qaatay kisaa go bustayd aan wati go dhanba iga qaatay kow wadarabani weliba o igaraacay laba khasaara ku dhacday wadaadkii marka ul in lagala daalay iyo iyo in weeyaan dharkii laga qaatay faataytu waa imid marka ninka imaana wake waa cabaad ibnu sharaaxiil radia allahu anu arda rasul lah ba nb sal slm astacdii calayhi anoo inuu iga garsooro oo dulmigiisa aad iga rido anoo dalbani fa arsala wuxuu diray ila rajuli ninka ayuu adeeg u diray fa jaauu bihi way keeneen markiiba isagoo la wado kuleetiga lasoo qabaya iyo garabka la wadaa iyo caadi u socyaaba isagoo la wadaa la faqaalu ma xamalaka calaa hada wararrinkan maa kugu ambaaray ninka miskiinka ah inaad garaacdo ood maradiisi waliba qaadad maa kugu ambaaray faqala ya rasul rasulka allow inahu ninkan dakhala wuxuu gala xaayadi beertayda wa akhada wuxuu qaaday min sambulihi e, e, sabuulihiisi afarako markaasuu maramartayo u daadsaday wuu cunay waa wuu isticmaalay faqala rasul ul sl slm maa callamtahu ma aadan barin id kaana jaahila goortu jaahil ay waxbamaadan barin o walaa acamta maadan quudinin id kaana jaaican markuu baahna yani baahidii haysayna kama aadan ridin laba cudura ninkan uu ahay jaahilna wuu ahaa kaajiraan ku dhegnayd jahligina waba kama tarino mxuu ahaa war waxaan kuma banaana maadan dhihin xoolahan xoolo bini aadam weyaano kuma banaana maadan dhihin midda labaadna waxaa weeyaan wuu baahnaayo cunana maadan siinin o urdud caleyh kisaahu horta maradiisu cel wa amara intaas markuu yeelay wa amara wuxuu i farliyay aniga rasul rasulka sal slm biwasqin hal ritrar aw nisfi wasqin ama ritrar nuski yacni laba kintaal oo min boqol kiilo ah ama boqol kiilo oo kale ayuu i raray yani wax fiican oo raashiin ah oo timir ama wax kale ah ayuu nabigeena ii raray calayhi salaatu wasalaam in la raro ayuu ii faray marka qofka hadii la dulmiyo inuu muxuu soo dacwategi karo oo warkaale iga ninkan waa i qaribay ayaa imaamka u daliishaday caleyh raxmatullah baabu sawni nisaai dumarka in laga ilaaliyo can majlis اlxukmi meesha xukunka ay ka socda in laga ilaaliyo ay soo dhex fadhiisanin ayuu imaamka u daliishani doonaa xadiidkan iyo kan ka dambeeyaba raximah llah raxmata wasi shan kun afar boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa ah qal imam nas barna mn smradi qal anbana cabdiraحman ibn qasim alcutaqi can malik ibn mascuud alhijra can mishab zuhri can cubaydilah bn cbdillah bn cutba bn mascuud can abi hurayra iyo wazayd ibn khalid ajuhani radia allahu canhum anahuma labadaa saaabi canhuma anahumaa labadaa saxaabi ahbarahu waxay u sheegeen yay u sheegayaan cabdulahi bn cubaydillahi bn cabdillahi bay u sheegayaan ana rajulayn laba nin ikhtasama way usoo doortageen ilaa rasul rasulka sal sl usoo doortageen fa qaala axaduhuma midkood wuxuu yidhi iqdi xukun bayna dhexda naga bikitaabilah lagu xukun wa qaala kii kalena wuxuu yidhi wa huwa isagana afqahuhumaa waa kan ugu faqiihsan labadooda yacni labada nin mid caamo xigaan ayuu ahaa macaamub ahaa midna xoogo fiqi ayuu lahaa kan dambe ayaa fiqi lahaa ajal haa yaa rasul rasuulka allow kitaabkan nagu xukun wadan lii ii fasax an atakalam inaan hadlo kii fiqiga lahaa xoogahoy ay wax bilownaayeen ayaa saa dhihi qaala wuxuu ninkii ina bnii wiilkayga kaana wuxuu ahday casiifan mid shaqaalo calaa haada ninkan ninkan ayuu shaqaalo u ahaa dacwooni oo kitaabkan ukun la taagan fazana bimraati hawaniisi ayuu ka zinaystay ciyaada bilah faahbaruunii waxay ii sheegeen dadkii markaan waraystay ana calabnii wiilkay korkii inayat arajma in la rajmiyo wiilkayga rajmi in la rajmi ay laazimta ayay ii sheegeen faftadaytu waxaan ku furtay wiilkii bimiati shaatin boqol neef o ari iyo bijaariyatin addoon oo lii ani aan lahaa ayaan iskugu daray ninkiio oo ninka naagtiisa uu ka zinaystay ayaan labada iskugu daray oon wiilkii muxuu ahaa rajmiga ugu furtay uma kadibna inii aniga saaltu waxaan weydiye ahla alcilmi dadka ahlucilmiga ayaan weydiiyey fiqiga la sheega meshu ka helo halkaa mogta fa ahbaruni waxay ii sheegeen anama ala bni wiilkay korgiina ay ahaatay jaldu miatin boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin sanad in la musaafiriyo intaa in laga rabo wax kale ayna jirin ay ii sheegeen wainamaa in kalaman arajmu calaa imraati ninkaan haweenaysa inay korkeeda tahay waa yada in rajmi la rabo fa qaala rasul rasul wuxu uri sal slm waladii allih baan ku dhaartay nafsii naftayd biyadii gacanta ay ku sugan tahay la aqdiyanna waan xukumi baynakumaa dhexdiina bikitaabilah kitaabka laan ku xukumi amaa anamuka arigaada miya wajaariyatuka iyo adoontaada faradun calayka aday kugu soo laabmay aday kuu noqonaysa adaa qaadani ninkaas waa laga soo celini wajaldu wajalada wuxuu jalday oo garaacayha marka ibnahu canugiisi zinaystay miatan boqol jeedan waqarabahu caaman hal sanadna u musaafir rasulkan sal slam wa amara wuxuu faray unaysan yarow an yatiya inuu u tagay eh, imraata alaakhari kii kale islaamtii xaaskiisii ahaa ninka kale xaaskiisii inuu mxuu ahaa aado anas yarow kadibna wuxuu ku nabigeena ku yidhi fain ictarafat haddii ay qirato inay zinaysatay farjumha rajmi faictarafat way qiratay farajama wuu rajmiyey meesha xukunku ka dhaca marka haweeneydi miyay joogtay waa maya imaamkaas imaam u daliishanaya caleyh raxmat ullah xadiidka shan kun afar boqol tobani koobaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas bn qutay bn saciid qaala xadana sufyaan ibnu cuyeyna can zuhri maxamed shaabi zuhri can cubaydlahi bn cbdillahi bn cutba can abi hurayra wa zayd bn khaalid ijuhni wa shiblin laba saxaabi iyo nin taabici ah saxaabinimadiis laisku haysto oo maqbuula waa shibl ibnu khulayd almuzani shibl ibnu khulayd almuzani weyaan waikhtila fii suxbatihi wa huwa maqbuul qaaluu waxay yihahdeen saddexdiba kunaa waxaan ahayn cinda nabiy nabiga la joogin sal l slm faqaama ilayhi rajulin baa u istaagay faqaal wuxuu yidhi marka shibli xagga iska dhig maxaa yeeley isaga waa maqbuul waana laisku haystaa laakiin xataa haddii aan abu hurera usan jirin zayd bin khaalid juhani iyo meesha joogo hadduu xataa zayd bin khaalid juhani uusan joogin waxaa jooga abu hurayra dhib ma laha marka saxaabiga marka shibli ama saxaabi ha noqdo amaba taabic ha noqdo ishkaal ma laha haddii xataa aan la sheegin xadiidka waxba uma dhimaayo weyaan laba saxaabiyo kale ayaa wariyeen qaaluu saxaabada waxay yidhaheen kunaa waxaan ahni cinda nabiy nabig sal slm faqaama ilay rajulin baa u istaagay rasulkan sal slm faqaala wuxuu yidhi anshuduka bilah alweynaan kugu dhaaranaya ilaa maa qadayta ay qadayta waad ukumaysaa bayna waad xukumaysaa baynana dhexdanaga bikitaab illahi kitaabka alle anshuduka billaahi ilaa qadayta baynana bikitaab illah nacam ilaa waan ujeedaa nacam laakiin saasa isku qabanaya maadaas waxaa weyaan sila iska nacam ilaa qadayta waad xukuntaa baynana dhexdanaga bikitaab illahi kitaabka alle faqaama waxaa istaaga khasmuhu kii la murma ayaa istaaga wakaana waxuad afqahmin mid ka faqiihsan faqal wuxu sadaqa wuxuu sheegay iqdi baynaa bikitaabi kitaabka alle nagu xukun qal wuxu qul hadal qaala wuxuu yidhi inamii wiilkayga kaana wuxuu ahday casiiban shaqaale calaa hada midkaanu shaqaalo u ahaa fazana wuxuu ka zinaystay bimraati haweynaydiis ayuu ka zinaystay faftadaytu minhu waxaan ugu furtay wiilkii bimiati dirhamin bimiati shaatin boqol neef ari khadimin iyo khaadim gabadhi weyaan jaariyadii wa kaanahu waab isagoo uhbira loo sheegay calaa ana ibnihi calaa ana calaa ana bira loo sheegay ana calaa bnihi canugii korkii inay ahaatay arajma in la rajmiyo faftada minhu kadibna xoolahaasu canugii rajmi ugu furtay uma kadibna saaltu waxaan weydiye rijaal rag baan weydiiyey oo min ahli cilmi muxuu ahaa cilmiga ah culimada faaqbaruun waxay ii sheegeen ana cala bni wiilkay korkii inay ahaatay jalda miatin boqol jeedan in la jaldo wa caamin sanad in la musaafiriyo faqala rasul lah wuxu uri sal slm waladii alli baan ku dhaartay nafsii nafteed biyadii gacanti ay ku sugan tahay la aqdiyana baynakumaa dhexdiina xukumay bikitaab kitaab kale aan ku xukumi caza wajal ama almiatu shaat boqolkii neef miya walkhaadimu iyo khaadimka faradun calayka adiga ayaa lagugu soo celinaya adiga kugu soo laaban wa cala bnika wiilkaa korkiina waxaa jaldu miati miatin boqol jeedal in la jalday wa taqriibu caamin iyo sanad in la musaafiriyo oo muxuu aha duur meelaha la aadiyo tarxiil lagu dhufto uqdu kala yaa unaysa anasirobow cala mraati hada ninkan xaaskiisa ku kala fain ataraf hadii ay qirato farjama rajmi faqad caleyh waa ku kalay faatarafat ay qirato farajamaha wuu rajmiyey imaamka intaa wuxuu ay iyada xukunka loo helin oonan waxaa weyaan ayna qiranin ma laska eh, rajmin lahay waa maya nabigu wuxuu yihi xukunku waa saas u tag haddii ay qirato waa la rajmini haddii qiran weydana khalaas hada wallahu aclam wsala allah waslam abdi rasul mustafa